alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu la muxamed wala ali muxamed wslama tasliima kaiira risaaladii duruus balaaqa ahayd baynu kusoo jiray waxaynu joognay qeybta badiica darsigii labaad alistidraad cilmiga saddexaad ee culumta balaaqada ka mid ah waa cilmu lbadiic labada cilmi ee kale ayaa kasii muhiimsan cilmu lmacaani iyo cilmu lbayaan cilmu lbadiic waa iska mulax xoogaa qurxinta hadalka iyo ashyaadaasu ku saabsan yahay marka ay raacaan bayaankii iyo macaanidii marka la ilaaliyo dabadeed qurxinta kale ee hadalka la qurxinaayo ka ziyaadada intaas ayaa waxaa la odhanayaa cilmulbadiic baa la odhanaya cilmulbadiic ayaa la odhanaya marka waa muxasinaat waxay u qaybsamaan muxasinaat lafdiya iyo muxasinaat macnawiya qurxino xagga lafdiga loo nisbeeyey odhaahda iyo qaar loo nisbeeyey xagga macnaha mashaayikhdu waxay hormariyeen muxasinaat macnawiya waxaynu darsigii hore galay toban ka mida muxasinaadka macnawiga koob iyo toban alistitraaq muxasinaadka macnawiga waxaa ka mid ah mid la yidhaahdo istitraad la yidhaahdo wa huwa an yakhruja almutakalimu waa inuu baxo ruuxa hadlaya min algaradi ujeeddada ka baxo alladii huwa fiihi qaradka ama ujeeddadaasoo uu ku sugnaa ayuu ka baxayaa ila aakhara wuxuu u baxayaa ujeeddo kale limunaasaba munaasaba daraaddeed baana ugu baxay yacani wax ka dhexeeya waa inuu jiraa macnaha uu baxay iyo macnaha markii hore uu ku sugnaa uma yarjicu dabeedna waa soo noqonaya ilaa tatmiim alwal macnihii hore inuu dhammaystiro ayuu usoo laabanaya usoo noqonaya waxaa la yidhahda ta noocaasa istitraad baa la yidhahdaa yacni hadalkii ayaa la yska sii raacraacayaa wixii laga warramayay waxaan ahayn baa loo baxayaa laakiin munaasaba ka dhaxayso kadibna waxaa loo soo laabanayaa kii horaa loo soo noqonaya ka qowli samawal ninkii samawal la odhan jiray hadalkiisii oo kale weyn wuxuu ahaa nin yahuudi ah samawal ibnu caadiya baa la odhan jiray luqada carbeedna si fiican buu u yaqaanay ashcaaro iyo gabayo badanna waa leeyihi waana ninka mahmahdu ku soo baxday in la yidhahdo awfa min samowal waa ka wafaa badan yahay samowal ninkii la odhan jiray mahmahdaasina waxay ugu baxday waxaa la yidhahdaa imrulqays markii uu jabay oo qoladii aabbihii dishay aabbihii wuxuu ahaan jiray boqor isagana waa tuuray waagii hore oo dee siduu rabay waa u socon waayey meelahaasuu khamriga iskaga cabi jiray markii dambea la yidhi aabaha waa la dilay qoladaasaa dishay wuxuu doonay inuu markaa aabbihii u aaro boqortooyadii aabihiina raadiyo hub iyo rag buu urursaday waa la dagaalamay waa laga awood batay waa la jabiyey hubkii ayuu wuxuu usii dhiibtaa la yidhi samowal ou yihi isii hay isaguna wuxuu doonay xaggaa iyo inuu qabto boqorro kale markaa uu qabto oo markaa ciidan iyo hubu doonto qoladii baa markaa tidhi waxa way ilaaba ilaa keen hibkii inankiisii bay qabsadeen waxay ku yidhahdeen haddaanad keenin inankaagaan dilaynaa ma keenaya buuli sidii baa inankiisii lagu dilay markaasa awfaa min samuan ninkaa qisaas ku soo baxday inuu yahaan wuxuu yidhi wa inna unaasun laa nara alqatla subbatan idaa maa ra'athu caamirun wasaluulu yuqaribu xubu lmowti aajaalanaa lana watakrahuhu ajaaluhum fatatuulu wma maata mina سيد xatfa anfihi walaa tulla mina xaysu kaana qatiilu wuxu uhi wa innaa unaasun wuu faanaya waxaanu nahay dad laa nara alqatla subbatan aan u qabin oo u arkaynin dilku inuu ceeb yahay dad aan sidaa u qabin oo aan ceeb dilku ula muuqan in la dilo ayaanu nahay idaa maa ra'athu caamirun wa saluulu qolada caamir la yidhaahda iyo qolada saluul la yidhaahdaa hadday u arkaan in la dilaa inay ceeb tahay annagu uma aragno in la dilaa inay ceeb tahay yuqaribu xubu lmowti aajaalanaa lana waxay noo soo dhoweeyaa jacaylka geerida aanu jecellahay ajashayadii buu noo soo dhoweeyaa annaga ayuu ajashayadii noo soo dhoweeya watakrahuhu aajaaluhum fatatuulu yagana waxa nacda aajaashooda ayaaba nacda markaasaa dabeedna markaa fatatuulu way dheeraataa wamaa maata minaa sayidun wamaa maata ma dhinto minaa xaalu annaga naga mid yahay sayidun mid mudan oo sayid ahi ma dhinto ama wamaa maata minaa nagama dhinto annaga sayidun sayid nagama dhinto wejiga hore waxay tahay in la yidhaahdo mina waxay sifo ka ahayd sayid waa laga soo hormariyey nakiro sifadeeda haddii la qadimona maxay noqotaa xaal bay ka noqotaa wejiga labaad waxay tahay waa in la jaarkiiyo majruurku wuxuu ku tacalluqaa maata xadfa anfihi yacni iyadoo aan markaa la dilin iskii isagama dhinto xadfa anfi waxaa la yidhaahdaa marka shakhsiga sabab kale aanu ku dhiman ama dil ama wax la mida aanu ku dhiman baa la yidhahdaa maata xadfa anfi saasaa la yidhahdaa bimacnaa shaksi naga mido iska dhintaa ma jiro iyadaan la dilin mid waloo naga midaba markuu dhimanayo waa la dilaa dil buu ku dhintaa walaa tulla mina xayu kaana qatiilu hadar lagama yeelo oo duudsi lagama yeelo mid annaga naga mida marka uu jiro marka uu xasilo mid markaa waxbaa la dilaa yacni wuu faanayaa hadalka wuxuu u keenay fakhri uu faanayo haddaba faankuu faanayey ayuu marba intuu ka baxu qolo kale u baxaya ay u caayayo bididdiha tatabayanu lashyaau si ay u caddaato farqiga kale leeyihiin oo shayga lidkiisaa lagu gartaa marka markuu yidhahdo annaguna saasaanu nay iyaguna saasay yidhi dee xoogaa marka waxa weye madxigiisii ama fakhrigiisii iyo faankiisii waa sii caddaanaya marka markii hore wuxuu sheegayey inuu is-ammaanayo wa inaa unaasun laa nara alqatla subatan dilka ceeb uma haysano madxi buu uga jeedaa fakhri buu uga jeeda fakhri faan buu uga jeeda idaa maa ra'atu wa saluulu wuxuu u baxay dami u dhaleecaynayo qolyaha oo leeya iyagu waxay u qabaan in la dilaa inay ceeb tahay saas aawadeed dee wixii lagu dilayaba waa ka fogaanayaan marka ceebuu ceebaynayo uga jeedaa yuqaribu xubu lmowti aajaalana lana jacaylkaanu geerida jecel lahaa noo soo dhowaynaysa ajalahayagii oo geeriduba maxbuub bay noo tahay saas aawadeed horaan u dhimannaa yagana ajaashoodu waa caamir iyo saluul qolyuhu caayayey ajalahoodaa karaahiyaysanaya buuri shayguna hadduu makruuh yahay intiisa yarbaa baa fara badnaanaysa ma ogtahay marka wuxuu yidhi aajaashoodii baa dheeraanaysa ya ruux mudanoo annaga naga midina dil la'aan kuma dhinto oo iskama dhinto marka waxaa loo fahmi karaa marka la yidhaahdo dee saasunbaa nololaya macno dullina waa ka iman karaa kiibuu haddaba markaa ka daba tegaya uu leeyahay walaa tulla mina xaysu kaana qatiilu la yskama kaayo dile e marka nala dilo ruux markaa duudsi laga dhigaa ma jiro ama waa loo aaraa ama magtaa laga qaataa ee ruux markaa inta la dilo dabeedna duudsi laga dhigo oo sidaa markaa dhiiggiisa waxba aan laga soo qaadin loona aarin oo ruuxu dilay aan la dilin magna aan laga qaadani ma jiro marka fa siyaaqu lqasiidati lilfakhri fa siyaaqu lqasiidati lilfakhri taxa qasiidadu waxay u sugan tahay faan wastadrada minhu ilaa hijaa'i caamirin wa saluul wuxuu uga baxay siduu ammaantii ugu jiray iyo faankii caamir iyo saluul laba qoloo la kala yidhaahdo caydu caayo uma caada ilayhi dabeedna wuxuu u soo noqday fakhrigii iyo faankii buu soo noqday marka nooca waxaa la yidhaahdaa istidraad baa la yidhahdaa nooca labiyo tobnaad waxaa la yidhaahdaa ee muxasinaadka ka mid a iftinaan waa in faniyo ama noocyaal kala duwan la kulmiyo huwa aljamcu bayna fannayni mukhtalifayni waa in la kulmiyo laba nooc oo kala duwan fanni waa bimacnaa nawc kaalghazali waalxamaasa waa sida hazalka hasalka waxaa la yidhaahdaa gabayga dumarka ku saabsan dumarka iyo ammaantooda iyo gabayga ku saabsan baa waxaa la yidhahda hazal walxamaasa xamaasaduna waxa weeye waa geesinimada marka midna wuxuu ku saabsan yahay dumar ammaan midna wuxuu ku saabsan yahay geesinimo waa laba noocoo kala duwan in marka hadalkii ama gabaygii la ysugu keeno waxaa la odhanayaa iftinaan baa la yidhahdaa ama waxaa la ysugu keenay ammaan iyo cay waxaa la odhanayaa iftinaan ama waxaa la ysugu keenay tacziyo cid la sabirsiinayo loo tacsiyeynayo oo musiibo in laga khafiifiyo la doonayo sabirna la amrayo iyo bogaadin loo tahniyadaynayo hadalkii haddii labadaa lagu kulmiyana iftinaan baa la odhanaya wuxuu ka misaaliya haddaba tan dambe tacziye iyo tahni'a in lagu kulmiyo ka qowli cabdillaahi bni hamaam asaluuliy xiina dakhala calaa yaziid ninkan cabdullahi bni hamaam asaluuli labadii bayd aynu sheegaynay darsigii inoogu dambeeyey waa ninkii ay ku saabsanayd qisadiis ee ninka amiirka ah warka looga geeyey nin amiira ayaa war looga geeyey oo cubaydullahi ibnu ziyaad loodhan jiray oo la yidhi ninkaasi waxbuu kaa sheegaayoo sidan iyo sidan buu yidhahdaa dabeedna u yeedhay ninkii qisadaasi qabsatay waa cabdullaahi ibnu hamaam asaluuli amiirka cubaydullahi ibnu ziyaad ayaa u yeedhay oo markaa waxa weye yidhi saaya saasaad naga tidhahdaa xiina dakhala calaa yaziida markuu cabdullahi bnu hamaam assaluuli u soo galay yaziid boqorkii la odhan jiray wuxuu u soo galay waqad maata abuuhu mucaawiya iyada oo walxaal qad maata u dhintay abuuhu yaziid aabbihii oo mucaawiyatu mucaawiye ahi u dhintay wa huwa isaguna uga dembeeyey filmulki mulkiga yaziid aabihii oo mucaawiya ibnu abi sufyaana ayaa dhintay oo boqor ahaa boqortooyadiina markaa waxaa qabsaday yaziid ibnu mucaawiya oo mucaawiya u dardaarmay markaasuu wuxuu doonayaa inuu geesna uga tacsiyadeeyo geesna u tahniyadeeyo markaasuu aajaraka allaahu cala arasiya ilaahay ha ka ajar siiyo musiibada alrasiya waa musiibada aajaraka allaahu ilaahay ha kaa ajar siiyo cala arasiyati musiibada wa baaraka laka fi lcaiya ha kuu barakeeyo deeqda lagu siiyeyna ilahay ha kuu barakeeyo waa boqortooyada deeqda u sheegay wa acaanaka cala araciya ilaahay ha kuu kaalmeeyo maamulka raciyada aada maamulayso dadkan shacabkaa maamulitaanka aad maamulaysana ilaahay ha kugu kaalmeeyo faqad ruzi'ta cadiiman yacni musiibo waxaa lagu haleeshiiyey weyn yani waxa lagu asiibsiiyo musiibo ku ahaan kugu dhacday ila rus'igu waa musiibadeed cadiiman shay weyn oo musiibo ayaa lagu haleeshiiyey wa ucdiita waxaana lagu siiyey jasiiman wax weyn oo deeqaa lagu siiyey fashkur illaaha calaa maa uctiita ilahay ugu shukri naq waxa lagu siiyey wasbir calaa maa rusi'ta waxa musiibada lagu haleeshiiyeyna ku sabir gees waa sabir siinaya geesna waa u tahniyadaynaya faqad faqadta alkhaliifata khaliifadii ama boqorkii aabaha ahaa waad weyday oo dhimay wa uctita alkhilaafata adigana waxaa lagu siiyey khilaafo waa fasaxo cajiiba fafaaraqta khaliilan waxaad ka faaruqday oo aad ka tagtay khaliil mid waxa weeye saaxiibna ku ah oo aad aad u jeceshahay yacni jacaylkiisuu qalbigaaga u xulay darajat alkhulla kuu gaadhay wa wuhibta jaliilan waxaana lagu siiyey mid weyn waxaanu waliba ku socdaa sajci oo wuxuu ka dhigay hadalka xaraf raac aajaraka allahu cala alraziya wa baaraka allahu fi alcatiya wa acaanaka allaahu cala alraciya saddexdaas waxay ku dhammaanayaan faqad rusi'ta cadiiman wa ucطiita jasiiman taasna waxay ku dhammaanaysaa miim kor dhigan bay labadaasina ku dhammaanaya fashkur illaha calaa maa ucطiita wasbir calaa maa rusi'ta waxay ku dhammaanayaan taa lkhitaab faqad faqadta alkhaliifata wa ucطiita alkhilaafata taa ulmarbuuda labadaasina ku dhammaanaya fafaaraqta khaliila wa whibta jaliila waa sajci xaraf raac wey اصبر يزيد فقد فارقت ذا ثقة واشكر laa rusa asbaxa fi laqwaami naclamuhu kama rusi'ta walaa cuqba ka cuqbaaka kuma dayn sajci oo keliye laba beytoo gabay ana waa ku tuuray wuxuu idhi isbir sabir buu yidhi yaziidu yaa yaziidu yaziidow waa munaadan faqad faaraqta daa siqatin waxaad ka faaruqday mid kalsooni u mid siqannimo iyo kalsoonaan lagu kalsoon yahay u saaxiiba washkur xiba aladii bilmulki asfaaka washkur ku shukri xiba aladii deeqda kii xibaa waa cadiyada bilmulki asfaaka mulkiga markaa ku siiyey oo adiga markaa kuu saaf yeelay yacni kuu dooray deeqdaana ku shukri naq laa ruza asbaxa fi laqwaami naclamuhu musiiba ma jirto ku sugnaatay dadka dhexdooda aanu ogsoonnahay kamaa rusi'ta oo lamida mida musiibada adiga ku haleeshay musiibada ku heshay dadka dhexdooda musiibaa la cid ay heshay ma ogin musiibo musiibadaa la qara ah ay haleeshay ma ogin walaa cuqbaa ka cuqbaaka cidhib dambeed wanaagsanoo cidi ay hesho wakhtigan aynu joogno oo taada la midana yadana ma ogsoonin buui marka noocaas waxaa la odhanayaa laba noocoo kala duwan oo midna ay tahay tacziya midna ay tahay tahni'a ayuu hadalka ku kulmiyey hadday tahay xagga gabayga iyo hadday tahay xagga nasriga iyo nadmiga mid walba marka iftinaan baa la yidhahdaa saddex-iyo toban aljamcu kulmin baa la yidhahdaa huwa an yajmaca waa inuu kulmiyo bayna mutacadidin ashyaa kala duwan baa la kulminayaa fii xukmin waaxidin xukun keliya lagu kulminaya oo ashyaada mutacadidkaa laga dhaxaysiinaya ka qowlihi sida hadalka abilcataahiya uu yidhi ina ashabaaba walfaraaga waljida mafsadatun lilmar'i ayu mafsada abilcataahiya wuxuu ahaa nin shaaciroo gabyaa ah zuhdiyaad buu u badnaa gabyadiisu ina ashabaaba dhalliyaranimada walfaraaga iyo firaaqada waljida iyo haninimadu qofku inuu ladan yahay saddexdaa arrin inuu dhalin yar yahay inuu firaaqo haysto inuu haninimo haysto mafsadatun lilmar'i ayu mafsada waa mid mafsado u saaxiiba shakhsiga ay fasahaadinayso ayu mafsada mafsado dhammaanteed ayay fasahaadinaysaa shakhsiga waxaa laga hadlayaa min xaysu alghaalib waatii xadiiska ay ku soo aroortay ina rabbaka yacjabu min shaabin laysa lahu sabwa rabbigaa wuxuu la yaabaa ruux dhallinyaro ah oo aan dhacdhac lahayn xadiiska culamada qaarkood waxay yidhahen waa xasan marka ruux hadduu dhallinyaro yahay caqligiisa kuma filla adduunyaduna waa cusub tahay waayo aragna ma aha marka waxaa dhici kartaa inuu karma dhacleeyo waxyaalo badan inuu ku tallaabsadaa suuragal ah saas aawadeed baa fadiilo ziyaadaa uu leeyahay wiilka dhallinyarada ahe cibaadada u go'a ama cibaadada la yimaada waxa uu sheegaya xadiiskii sabcatun yudiluhum allahu fii dilih yowma laa dila ilaa diluh wa shaabun nasha'a fii cibaadat illaah toddoba nooc ilaahay wuxuu hadhiyaa harka carshigiisa maalintaan har kale jirin harka carshigiisa mooyaane toddobadaa maxaa ka mid ahaa wa shaabun nasha'a fii cibaadati illaah weel dhallinyaro ah oo ku barbaaray cibaadada ilaahay marka haalibku waxay tahay dhallinyaradu inay leeyihiin dhacdhac inay leeyihin haata maamaahyada qaarkood ay yidhaahdaan carabtu yani shabaabku waa nawcun min aljunuun waa nooc waalida ka mid a sa ay ka cabiraan ama soomaalidu ay yidhaahdaan wiil yari intuu geed ka booduu tale ka boodaa haddii dantiisa xataa loo sheegayo sida badan inuu aqbala ma badna inuu aqbala ma badna marka dhallinyaronimada iyo firaaqa firaaqaduna waxa weeye ruuxa waa fasaadisaa saas aawadeed waxyaalaha wax lagu islaaxiyo waxaa ka mida ruux hadduu doonayo naftiisa inuu islaaxiyo firaaqada inuu buuxiyo wax wanaagsan ku buuxiyo aayadda muxuu ilahay ku yidhi fa idaa faraqta fansab faina maca alcusri yusra ina maca alcusri yusran faida faraqta fansab yacni waxa weeye haddii aad faaruqdo oo aad adduunyadii ka soo faaruqdo cibaadada ku daal marka cibaadadii inuu ku daalo ayaa la amraya tafaasiirta lagu fasiray waxaa ka mid a ah, idaa faraqta min amri dunya yani fansab fi lcibaada cibaadadii ku daal oo cibaadadii la kaala cibaado markaad ka faaruqdo cibaado kale ku daal iyadana waa lagu fasiray ama tafsiirka ay ku fasireen bacdi inay yidhaahdeen markaad cibaadada ka faaruqdo fansab fi ducaa yacni ta noocaas ah oo ay u daliishadeen in salaadaha dabadooda la ducayn karo duca caam ah oo dadku aamin ay odhanayaan aayaddu daliil umaaha macnaha noocaasa in lagu fasiraana saxiix noqon maayo waayo haddii looga jeedi lahaa sidaas nebiga lagula khitaabayo waa samayn lahaa nebiga ma sameeyey mise ma samayn marka salaada laga baxo inuu duco caama ku ducayn jiray ma sameeyey mise ma samayn lagama hayo nebiga sala allahu aleyh wasalam duco cala sabiili adkaari waa jirtaa astaqfir allah astaqfir allah astaqfir llah oo qofku shaksi ahaan u odhanayo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika iyo wax la mida laakiin duca gacmaha la rafcinayo dadku aamiin odhanayaan oo si caama loo ducaynaayo yani hal xadiisoo nabiga lagaga hayaa ma jiro haddii looga jeedi lahaana nabiga sala allahu alayh wasalam baa samayn lahaa waayo qur-aanka waa ku dhaqmayey waana ku camalfalay waana ku dhaqmayey waana ku camalfalay ducadana wuxuu booriyey aakhirka salaada in la ducaysto laakiin salaada marka laga baxo in la ducaysto ma boorin ee wuxuu booriyey inta aan la salaamadnaqsan in la ducaysto oo waxa waxau yidhi markuu sheegay ashyaada kale la samaynaayo ayuu wuxuu yidhi uma lyatakayar min adducaai acjabahu ilay marka wakhtigaa uu amrayo in la ducaystaa waa qabla asalaam waa salaamta markaa ka hor marka waxay ku tusinaysaa afdalka wakhtiga ahi ducada inay wakhtigaas tahay almuhim dhallinyaronimada iyo firaaqada iyo haninimadu mid waliba waxay fasahaadisaa shaksiga waa fasahadisaa saas aawadeed haaliban awlaadu alakhniyaa dadka hodannada ah ee haniyada ah ubadkoodu wax ma bartaan laa maaddi baynay baran walaa cilmi shareecayna baran waa sida haalibka ah naadir waa jiri karaa annaadiru laa xukma lah sida badan dadka wax bartaa waa marka waxa awlaad ulfuqaraa dadka fuqarada ah ubadkooda ayaa sida haalibkaa ah markaa wax barta waa arrin marka waxa macruuf oo markaa la yaqaan marka saddexdaasi mid waliba waa fasahaadinaysaa shakhsiga noocaas waxaa la yidhahdaa jamci waayo saddex arrin baa la kulmiyey saddexdii arrin waxaa laga simay hal xukum keliya lagu kulmiyey xukunku waa maxay waa mafsadatun lilmar'i ashyaada hore waa mutacadid xukunka lagu xukumayo lagu kulminayaana waa waaxid nooca waxaa la jamci baa la yidhaha nooca afariyo tobnaad waxaa la yidhaha waa kala geyn huwa an yufaraqa waa in la kala geeyo bayna shay-ayni laba shay baa la kala geeyey oo la kala duway labadaa shay oo min nawcin waaxidin nooc keliya ka tirsan ka qowlihi sida wadwaad ninkii la odhan jiray ee shaacirka ahaa rashiididdiin alwadwaad oo yidhi maa nawaalu alghamaami waqta rabiicin ka nawaali alamiiri yowma sakhaa'in fa nawaalu alamiiri caynin wa nawaalu alghamaami qatratu maa'i deeqda daruurtu ma aha waqta rabiicin waqtiga guga ka nawaalil amiiri deeqda markaa amiirkoo kale lama mid aha yowma sakhaa'in maalin deeqeed ou deeq bixinayo amiirku yaa waqtiga gugii daruurtu roobka ay bixinaysa ay da-aysaa deeqdeedu lama mid aha deeqdii amiirka fa nawaalu lamiiri badratu caynin deeqda amiirku waxa weeye waa kiish harag ah oo dirham ka buuxo ama dahab ka buuxo bederada weliba waxay yidhahaan bederatu caynka sida badan waxay noqotaa bay yidhahan casharatu aalaaf dirham waa toban kun oo dirham ayay noqotaa marka kiisun mamlu'un dahaban ama kiisun min aljildi mamlu'un min addaraahim fa nawaalu lamiiri amiirka deeqdiisu badratu caynin waa kiishkaas dahabku ka buuxo ama dirhamadu ka buuxaan ee ugu yaraan toban kunoo dirham gaadhays haddii kalena ka badan wa nawaalu lhamaami daruurta deeqdeeduna qatratu maa'i waa dhibic biyo ah cibaaradani cibaaro fiican ma aha waa markaa hadal markaa aan fiicnayn oo sayi ah wuxuu doonayaa inuu fadilo amiirku wuxuu bixinaayo ka fadilo roobka ilaahay keenayo taasna waa baatil weeye sideedana gabayga waxay yidhaahdaan akdabuhu acdabuhu ka ugu beenta badan baa ugu macaan beydka dadku ka helaana yidhahay ku celi ku celi hadda muxuu yidhi waxa weeye waa ka ugu beenta badan akdabuhu acdabuhu marka waxba iskagama dhacaan wax markaa qof bixinayo iyo wax ilaahay bixinayo daruurtu markaa biyaha ay soo daynayso ilaahay baa bixinaya waa deeq ilaahay si kastuu marka waxa weeye qof makhluuqiis idhahdo wax bixi dee dad waxba ma deeqsin karo wuxuu bixiyaana waa wax kooban marka wuxuu doonayaa inuu fadilo deeqda amiirku bixinayo waxaana laga yaabaa dee qolyihii markaa boqorrada ammaani jiray iyo umarada inuu yahay oo dee xoogaa lacaga inuu eh, ka helo u doonayo ayuu cirkaa u marinaya marka calaa kulli xaal hadda wuxuu u tusaaleeyey tafriiq wax la yidhahdo tafriiqaas waa maxay laba shay oo nooc keliya ka soo wada jeeda baa la kala fadilaya nooca keliya waa maxay waa nawaal waa waxbixin waxbixintaasi haddii daruurtii roob ka yimaado waa nooc nawaal ah amiirkii hadduu waxbixiyana waa nooc nawaal ah marka macnaha guuda ka dhexeeya waa maxay labada mid waliba inay tahay waxbixin weeye ama deeq laakiin labay u kala baxday waa nawaalu hamaam iyo nawaalu amiir markaasuu doonayaa inuu labadii kala duwo marka waxaa la yidhaha waa tafriiq bayna shayayni min nawcin waaxidin nooca waaxidkiina waa nawaalka wey shan iyo toban tii hore aynu soo marray ku saabsanayd laba noocoo kala duwan in la kulmiyo iftinaan qur'aanka xaggiisa haddaynu ka misaalinno waxaa ka mid ah wain minkum ilaa waariduha kana calىa rabbika xatma maqdiya uma nunaji aladiina ataqow wanadaru alظaalimiina fiiha jithiya maxaa lagu kulmiyey waxaa lagu kulmiyey bayna tahni'ati lilmuttaqiina biاlnajaah wa ikhza'in lilظaalimiina bilqucuudi fi اlcadaab uma nunaji aladiina ataqow wanadaru alظaalimiina fiiha jithiya marka waxay noqonaysaa iftinaan laba noocoo kala duwanoo isku liddi ah ayaa la kulmiyey walow cid kala duwanba ha ku dhaco oo midna wuxuu ku saabsan yahay aalimiintii midna wuxuu ku saabsan yahay muttaqiintii lakiin dee hadalkii waa lagu kulmiyey shan iyo toban ataqsiim huwa ima istiifaau aqsaami shayi taqsiimku anwaac kala duwan buu ku dhacaa saddex noocoo intaba la ysku odhanaayo taqsiim la ysku odhanayo inoo keenayaa in sha allah wuxu uhi taqsiimku huwa ima istiifaau aqsaami shay ama waa in la wada oofsado oo la wada keeno qaybihii shaygu lahaa dhammaantood oo aan waxba laga tegin naxwu qawlihi sida hadalkii shaacirku uu yidhi zuhayr ibn abi sulma wa aclamu cilma alyawmi waalamsi qablahu walaakinanii can cilmi maa fii gadin cami wa aclamu waa ogahay buu ihi maanta cilmigeeda waa ogahay waxaa maanta jira waalamsi qablahu shalay oo ka horraysayna cilmigeeda waa ogahay buuri walaakinanii can cilmi maa fii hadin cami ha yeeshee waxa berri jiri doona cilmigeeda ma ogi oo waa ka indhala'ay yacni waa iga qarsoon yahay sidii markaa wax aan ka indhalahoo kalean ka dhignay cilmigii baa la qaybinayaa biictibaari tacalluqihi bizamaan cilmigu inuu ku tacalluqo iyadoo loo eegaayo zamaanka ama wakhtiga ayaa la qaybinaya markaasaa loo qaybiyey cilmigii maanta cilmigii shalay iyo cilmiga berri awqaadduna intaasuba bay ka kooban yihin ya waa maadi iyo xaal iyo istiqbaal maadi waa wax tegey xaal waa waxa jooga istiqbaalna waa waxa soo socda wakhti kale oo saddexdaa ka baxsan lama helaayo wakhtigii wuxuu noqonayaa saddexdaa mid unbuu ku dhici mid afraad lama soo kordhin karo marka waa istiifaau aqsaami shayi shayga aqsaamtiisii baa la wada koobayaa markaasaan waxba laga tegin cilmi oo dhan maaha halkan waa alcilmu baa la qaybinaya biictibaari tacalluqihi bizamaan isagoo laga eegaayo inuu zamaanka ku tacalluqo xagga iyadoo laga eegaayaa la qaybinaya marka alcilmu biictibaari tacalluqihi bizamaan wax ka hadhay ma jiro saddexdaa midunbuu markaa ku dhacaya marka taa waxaa la yidhahda taqsiim baa la yidhahda wuxuu tilmaamaya waxa maanta jooga inuu og yahay wixii tegeyna inuu og yahay laakiin waxaa soo socdaa inaanu ka warqabin waxaa soo socdaa wuxuu noqonaya qeyb wa imaa dikru mutacadidin ama shay mutacadida in la sheego weeye ashyaa kala duwan baa la sheegayaa wa irjaacu maa likullin ilayhi cala atacyiin loona celiyo wixii mid walba u sugnaaday isaga loo celiyo cala tacyiin iyadoo la cayimayo loogu celiyo oo isagii la sheegayo ka qowlihi sida hadalkii uu yidhi markaa mutalamis jariir ibnu cabdilmasiix walaa yuqiimu calaa daymin yuraadu bihi ila aladallaani gayru alxayi walwatadu hada cala alkhasbi marbuuطun birummatihi wadaa yushaju falaa yarsii lahu axadu wuxuu uhi walaa yuqiimu kuma sugnaado calaa daymin dulmi kuma sugnaado daymku waa dulmiga dulmigaasoo yuraadu bihi lala doonaayo kuma sugnaado ila aladallaani ay axadun cidnaba kuma sugnaato ila aladallaani labadii dulliga badnaa mooye cid kale kuma sugnaato ka bedelo cayrulxayi dameerkii yacni xayigu waa meesha la degan yahay ee dadku ay joogaan ayaa la yidhaahdaa xay marka cayrna dameerkaa la marka dameer dibadeedka iyo dameerka dadla jooggaa ah labadaba cayr waa la odhanaya laakiin maadaama xayi loo idaafeeyey wuxuu noqonayaa dameerkii dadla joogga ahaa buu noqonayaaye kii dameer dibadeedka ah ku dhici maayo oo qariinada cayinaysa cayrulxayi waalwatadu ka bedelo cayrulxayi yacni qolada dameerkooda mooyaane iyo walwatadu kurtinka mooyaane cid kaloo dulmi ku sugnaanayso u sabraysa ma jirto haadaa cala alkhasfi marbuuطun birummatihi haadaa kaas oo dameerka ah dameerka dadku ay haystaan cala alkhasfi marbuuطun birummatihi dulli ayuu u xidhan yahay marbuutun waa mid la xidhay birummatihi ay bixablihi xariggiisa ayaa lagu xidhay cala alkhasfi dulli loogu xidhay khasfiga nuqsaanta waa la yidhaahdaa dulligana waa la yidhahda birummatihi waxaa loo jeedaa bixablih wadaa yushaju falaa yarsi lahu axadu kanna yushaju waa la dakhrayaa oo waa la garaacayaa oo falaa yarsi lahu axadu cidi uma markaa naxariisanayso cid ka naxayso u naxariisanaysaa ma jirto bimacnaa wuxuu tilmaamayaa dulmi cid ku sugnaanaysaa oo aan labada ahayn ma jirto dameerka dadku ay haystaan waa la rarayaa waa la garaacayaa haddii la doono waxa weeye waaba dhacaysaa in eh, dee wax fiican aan la siin markaa dee wuxuu ku sugan yahay dulmuu ku sugan yahay waaba la dulmi kurtinkana waa la dulminaya qurtunkii waa la garaacaya waa la burburinaya waa lagu kufaya baa la odhanaya haddii la doono waa la burburinaya marka cid kurtinkaa ka naxaysaa ma jirto saasuu leeyihi haadaa cala alkhasfi marbuudun birumatihi kana dulli buu u xidhan yahay kana marka waxa weye mar walba waa la dakraya shajigu waa dakarka yacni waa la garaacayaa waa la burburinayaa marba inbaa laga jabsanayaa oo haddana cid u naxariisanaysa ma jirto noocaas waxaa la yidhahdaa taqsiim waayo laba shay baa la sheegay labadii shay haddana waa la sii kala qaybiyey mid walbana xukun gaara ayaa la siiyey inta labadii la sheegay ayaa haddana labadii la kala gaar yeelay hada cala alkhasfi marbuudun birumatihi wahada hada yushaju falaa yarsi lahu axadu alwatadu iyo alwatidu labadaba waa la yidhaahdaa laakiin wifaaqa waxa fiican iyadoo wejiga kalena dee aynay shiddo badan lahayn axadu in la waafajiyo ayaa ka fiican in watidu la yidhahdo waayah kaana waxaa la yidhaahdaa taqsiim baa la yidhahdaa marka ashyaa mutacadidaa la sheegaya mid walbana xukun baa loo celinaya waxaana loogu celinaya cala tacyiin qaydkaasi waa muhim cala tacyiin gaarkiisa in loo cayimayo ayaa loogu celinaya oo inta la ysku daray lama odhan marbuudun birumatihi iyo falaa yarsi lahu axadu oo lama odhan kala gara adigu ka marbuudun birumatihi ay u taallo ka calalkhasi marbuudun birumati ay u iyo ka markaa caynkan ay tahay ee waa la kala cayimay oo waxa la hada cala alkhasi marbuudun birumatihi xukunkii marka wuxuu gu dhacaya cala atacyiin kana waxa la wadaa yushaj falaa yarsi lahu axadu marka cala tacyiini waxay ka saaraysaa tan dambe aynu marka u tegayno oo iyadoo taqsiim ay tahay iyadu marka waxa weeye waa ka duwanta wa ima dikru axwaalin tani axwaal bay noqonaysaa laakiin nooca tayiga iyo nashriga ah ama lafig iyo nashriga ah nooca la yidhaahdo cala tacyiin iyagu ma aha marka cala tacyiin waxay saaraysaa ka saaraysaa nooca dambe inoo iman doona ee min hayri tacyiin uu ku odhan doono ee uu dayi iyo nashri ka cabiray laf iyo nashrina waa la yidhahdaa cala tacyiinkaas ay qeydkaasaa ka saaray wa ima dikru axwaali shayi ama waa in la sheego shayga axwaashiisa xaaladaha uu shaygu leeyahay mudaafan xaal loo idaafeeyey oo loo tiiriyey ilaa kulli minhaa mid kastoo axwaashaa ka mida maa yaliiqu bihi ka u habboon loo idaafeeyo loo tiiriyey ka qowlihii waa sida hadalkii shaacirku uu yihi sa atlubu xaqii waxaan ku dooni doonaa xaqayga bilqanaa warmaan ku doonaya waa jamcu qanaa qanaatun qana bilqanaa warmaan ku doonayaa buu wa mashaayikhin iyo odayaal baan ku doonayaa buui kaannahum oo mooddo min tuuli ma ltasamuu intay waxa weeye markaa sanka iyo afka duubteen dheeraanta ay dheer tahay ee fara badan tahay aawadeed murdu inay markaa aynay gadhba lahayn aad moodo macnaa wuxuu tilmaamayaa inuu xaqiisa ku raadsanayo rag iyo waxa weeye markaa warmo inuu ku raadsanayo yacni awood mashaayikhdan hadda wuxuu uga jeedaa un kuhuul uga jeedaa garhmadoobayaal buu hadda u jeedaa laakiin wuxuu leeyahay sida markaa ay e, wejigooda u dabooleen ee indhaha birtooda u muujiyeen ee sanka iyo afkaba markaa waxa weeye marada ay iskaga duuduubeen waxaad mooddaa garhba inayn lahayn saana waxay isugu duuduubayaan si aan boodhka iyo wax la midii la fardaa waagii hore lagu dagaalami jiray boor bay kicin jireen si aynay markaa waxa u haleelin aan markaa waxa weeye boodhkaasi markaa aan u haleelin malta'amuuna waa loo soo naqliyey maltasamuu iyo malta'amuu haddii la yhaha malta'amuu waa la'matul xarbi ayaa laga keenay min duuli malta'amuu dheeraanta intay diricyadii dagaalka xidheen ay dheer tahay daraaddeed aada moodo murdu saasaa markaa macnuu noqonay hiqaalun idaa laaqow mashaayikhda ama gadhmadoobayaashaasoo hiqaalun culculus idaa laaqow markay cadowga la kulmaan waa culus yihiin yani wuxuu tilmaamayaa kici maayaan khifaafun idaa ducuu waa fudud yihiin haddii loo yeedho yacni waa soo degdegayaanoo niman markaa cag culus ma aha markaa haddii dagaalka loogu baaqo waa fudud yihiinoo waa musriciin ila alqitaal kaiirun idaa shadduu way fara badan yihiin hadday weerar qaadaan mid waliba rag badan buu u dhigmaa marka cadadkoodu haba yaraadee waxay ka dhigan yihiin tayada ay leeyihiin daraaddeed qaar fara badan bay ka dhigan yihiin ammaanaya kaiirun idaa shadduu qaliilun idaa cudduu haddii la tiriyana waa yar yihiin marka say isu waafaqaysaa inay markaa yar yihiin haddii la tiriyo aynay fara badan yihiin hadday weerar qaadaan wuxuu tilmaamaya iyagoo tiro yar ayay haddana dagaalkii ku tayo badan yihiinoo waxay ka dhigan yihiin wax fara badan oo kaley ka dhigan yihiin tayada ay ku leeyihiin dagaalka daraaddeed ya oo mid waliba rag badani markaa waxay qabtaan ayuu qaban karaa wuu faanaya tan waxaa la odhanayaa taqsiim wuxuu sheegayaa xaaladihii ayuu kala qaybiyey cidduu sifaynayaana waa cid qura waa qowmkiisii ama dadkiisii weeye raggiisii weeye markaasuu wuxuu tilmaamayaa axwaashooda haddaad eegto sifaadka ay leeyihiin waxaa ka mida ah siqaalun idaa laaqow waa xaalad taas cadowyadooda markay la kulmaan way culculus yihiinoo ma kacaan ya niman cararaya oo kacaya maaha waana fudud yihiin marka loo yeedho marka ma cusla ee waa musriciina waa soo degdegayaan dagaalka hadii loogu baaqo waana fara badan yihin hadday weerar qaadaan yani shaddu calaa caduwihim qaliilu idaa cudduu marka taa waxaa la odhanayaa waa taqsiimu axwaal marka taqsiimka baa wuxuu u qaybsamay saddex qaybood buu u qaybsamay istiifaau aqsaami shay waa ta ugu horaysa dikru mutacadidin wa irjaacu maa likullin ilayhi cala tacyiin oo mid walba cala tacyiin loogu celinaayo axwaashii shayga in la sheegaayo iyadoo mid walba loo idaafaynayo ka u laa'iqa marka waxay noqonaysaa taqsiim baa la odhanaya tusaale waxaa ka mid a xagga qur'aanka haddii laga tusaaleeyo yahabu liman yashaau inaaan wa liman yashaau dukuur aw yuzawijhum dukraana wa inaaan wayajcalu man yashaau caqiima dadka marka la sheegaayo marka laga eego xagga dhalmada inay wax dhalaan oo tarmaan iyo inayna waxba dhalin iyo nooca waxay dhaleen wuxuu noqdo waxa uu ilaahay u qaybiyey afar qaybood dadka qaar ilaahay wuxuu siiyey inama keliya oo habla siinba qaarna ilaahay wuxuu siiyey hablo keliya oo inama maba siinba qaarna labadaba waa isugu daray oo inamo iyo hablaba ilaahay waa ku arsaaqay qaarna ma dhalays buu ka dhigo yacni waxbaba qaar aan dhalin ayuu ka yeelay maxay noqonaysaa taasi taqsiim bay noqonaysaa saddexda nooc haddaba tee gelaysaa ha istiifaau aqsaami shay bay markaa noqonaysa waayo dadka qaybahoodii saddexdaasaa loo qaybiyo qayb kaloo shanaad kuma soo dari kartid qayb inamo keliya la siiyey qayb hablo keliya la siiyey qayb inamo iyo hablo la daray iyo qaybaan ubadba la siin waa afartaa qaybood keliya ah. marka waxay noqonaysaa nooca la yidhahdo istiifaau aqsaami shay taqsiimkayna ka midta lix iyo toban adayu wannashru nooca lix iyo tobnaad waxaa la yidhahda iyo nashri waa duubis iyo fidin in lasoo duubo oo marka hore marka la ijmaaliyo laysku duuduubo marka dambena waxa weeye la kala fidiyo huwa dikru mutacadidin shay cadad u saaxiibaa la sheegayaa oo kala duwan cala tafsiili si mufasala loo sheegaya aw ilijmaalu ama si mujmala loo sheegaya uma dikru maa likulli waaxidin intaa dabadeedna dikru ma kii in la sheego likulli waaxidin mid kasta u oo min almutacadidi ka cadadka u saaxiibkaa ka mid a ah. min hayri tacyiin iyadaan la kala cayimin ictimaadan calaa fahmi saamic sidaa loo sheego cuskasho la cuskanayo daraaddeed ruuxa maqlaya fahankiis bimacnaa shay baa la ysku duuduubayaa si ijmaala ah loo sheegaya marka dambena si tafsiila ah loo sheegaya ama marka horeba mutacadid waa loo sheegayo mid walba waa la sheegaye laakiin markii dambe ayaa haddana siday u kala qaadanayaanna markaa la tiriyey laakiin looma kala cayimin hadday loo kala cayimo waxay noqonaysaa noocii taqsiimkaynu soo maray ayay noqonaysaa marka tayi iyo nashri waa la yidhaahdaa lafi iyo nashrina waa la yidhahdaa waliba waxay u qaybiyaan lafi iyo nashri muratab iyo lafi iyo nashri hayru muratab labada nooc baa loo qaybiya lafi iyo nashri muratab ah oo tartiibsan oo alawalu lilawal wathani lithani wa thaliu lithalis kaas waxaa la yidhaha wa nashrun muratab baa la wa nashrun mushawash lafi iyo nashri la tashwiishiyeyoo bimacnaa la ysku qalday oo mid tartiibsanayn laga yeelay waxay noqonaysaa siday u kala horeeyaan uma kala laha laakin waxaa la rabaa fahamkaaga inaad ku garato mid waliba kuu leeyahay inaad ku garataa la rabaa dikru mutacadidin cala tafsiil shay mutacadida ayaa waxaa loo sheegayaa si tafsiila aw ilijmaalu ama waa la duuduubayaa uma dikru maa likulli waaxidin dabeedna waxaa la sheegayaa waxaa mid kasta u sugnaaday oo min almutacadidi mutacadidka ka mida ah min hayri tacyiin iyadaan la kala cayimin ictimaadan iyadaan la kala sheegin siday u kala leeyihiin ictimaadan cuskad la cuskanaya daraaddeed calaa fahmi saamic ka maqlaya fahamkiisa la cuskanaya daraaddeed baa sidaa loogu sheegayaa ka qowlihi tacaala jacala lakum alleyla walnahaara litaskunuu fiihi walitabtaguu min fadlih jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay oo idin abuuray jacala lakum bimacnaa khalaqa lakum liajlikum alleyla habeenkii iyo wanahaara maalintii ama jacala wuxuu yeelay kaa'inan lakum idinka idiin sugan buu ka yeelay alleyla habeenkii iyo wanahaara maalintii litaskunuu fiihi saa ugu xasishaan daraaddeed walitabtaguu iyo inaad raadisaan oo doontaan daraaddeed min fadlihi ilaahay fadligiisa wax ka mida marka leyl iyo annahaar waa la sheego waa la israaciyey labadii cillona waa la israaciyey labadii loo cillaynayeyna waa la israaciyey litaskunuu fiihi walitabtaguu min fadlihi looma kala cayimin oo masala haddii la odhan lahaa low qiila jacala lakum alleyla litaskunuu fiihi waannahaara litabtaguu min fadlih waxay noqon lahayd calaa sabiili tacyiin in loo kala cayimo loo kala sheegay sukuunku inuu leylka u sugnaaday oo xasiloonida looga jeeday in lagu xasilo habeenka risqa in la doonana looga jeedo maalinta laakiin markii leyl iyo nahaar la israaciyey haddana labadii cillo la israaciyey waxaa macnuhu dhacaya adigu kala garo fahamkaaga ku kala garo fasukuunu raajicun ila alleyl sukuunku wuxuu u noqonayaa habeenkii walibtigaau raajicun ila annahaar ibtiqaaga risiqa la doonayaana wuxuu noqonayaa maalintii marka wuxuu noqonayaa noocaasi lafi iyo nashri muratab ama tayi iyo nashri waana muratab weliba hadda kani litaskunuu fiihi waxay u sugan tahay alleyl leylkuna waa horreeyey alawal lwal waani lisani waa muratab isagaan muratab ahaynna waa dhacdaa wa ka qowli shaacir waxaa kale u tusaalaa hadalka shaacirku uu yidhi alaasatun tushriqu dunya bibahjatiha shamsu duxaa wa abu isxaaqa waalqamaru saddex adduunyada way iftiiminaysaa waxay ku siraadayaan nuurka ay leeyihiin saddexdaas quruxda iyo nuurka iyo iftiinka ay leeyihiin baa saddexdaasi adduunyada ku siraadaysaa talo saddexdaas waa maxay shamsuduxaa wa abu isxaaq waalqamaru abu isxaaq waa ninkii la ammaanayey ninkii amiirka amiirkahaye la ammaanayey waa abu isxaaq boqorkii la ammaanayey waa abu isxaaq marka shamsu shamsuduxaa saddexdii waxay kale yihiin waa qoraxda marka waxa weeye barqadii qoraxda maalintii baa loo jeedaa waa abu isxaaqa iyo abu isxaaq iyo walqamaru dayax marka dee ninkan aad buu ammaanay maadaamuu yidhi sida qoraxda iyo dayixuba arlada u iftiimiyaan oo u nuuraan ayaad adna u nuurtaa oo qoraxdiiyo dayixii markaa uu ku saddexeeyey ya una yidhi adduunyadaba waa siraadayaan saddexaasi waa nuurayaan waa iftiimin ishraaq waa maxay waa alidaaa iftiinka weeye shuruuq iyo ishraaq baa kala jira shuruuq waa maxay waa soo bixitaanka qoraxdu hadday soo baxdo waxa loo sharaqat markay iftiin yeelato arlada iftiimisana waxaa la odhanaya ashraqat waxaa la odhan karaa sharaqat ishamsu walam tushriq qoraxdii waa soo baxdo goloobkeedii waa soo baxay qursu shamsi laakiin walam nuur allada iftiiminaya yacni ma laha wakhtiyada qaar baa laga yaabaa dee in markaa nuurku isla markay soo baxdaba ilays marka arlada iftiiminaya inan isaa u yeelan ee in yar dabadeed markaa nuurkii ay yeelato yani iftiinkii weynaaya arlada markaa bacad ahaan u iftiiminay harhka markaa muujinay inaan marka hore ay saa u soo baxdo inayna yeelan baa laga yaabaa iyadoo dayaxoo kale aad moodda iska soo oo ilays weyn aan lahayn marka noocan waxaa la odhanaya tayi iyo nashri baa la odhanaya marka laba nooc buu inoogu sheegay iyo nashriga markuu sheegayy nooc wuxuu ihi shay mutacadidaa la sheegayaa si mufasalaana loo sheegaya markii dambena wixii u sugnaadaa haddana la sheegaya taas waxaa u tusaale ah jacala lakum alleyla waannahaara alleyl iyo annahaar waxaa loo sheegay si mufasal ah oo shay kaliya laguma wada cabirine alleyli annahaar waa la ysku cadfo waa la kala sheegay ha yeeshee dee wixii u sugnaanayey baa iyagana la israaciyey iyagiina gaar baa la ysu raaciyey ictibaarka waxaa la odhanayaa waa tayi iyo nashri ama lafi iyo nashri ayaa la odhanaya nooc labaad baa haddaba jiraan nooc labaad waa maxay marka hore si gaara looma kala sheegin ee waa la ysku duuduubo cibaara waaxida lagu wada sheegay ashyaadaas ee marka dambaa la kala tafsiilinaya taana waxaa u tusaalaa alaaatun tushriqu dunya bibahjatiha saddexda lama kala sheegin ee markii hore waa la duuduubo cadad mucayana oo wada shamlinayo wada camimaya lagu cabiray oo saddexduba soo gudagelayaan waatuu ka cabiray aw ilijmaalu ijmaalkaasi waa alaaatun oo kale tushriqu dunya bibahjatiha uma dikru ma likulli waaxidin min almutacadidi min hayri tacyiin yani waxa weeye taas markaa marka waxay noqonaysaa saddexdii hadda waxa weeye waa la sheegay hadda wax kala duwanaanaya ma laha laakiin marmarka qaarkood baa inta sidaa loo loo cabiro wax kala duwanaanaya la sheegaa oo la yidhaha saddex baa saasa ah. haddana marka waxa weeye haddana awsaaf kala duwanay kala yeelanayaan saddexdii la kala sheegaa oo la doonaya in la kala garto marka taana waxaa la odhanaya cala kulli xaal tayi iyo nashri toddobiyo toban irsaalu lmasali waa in masal ama maahmaah la sii daayo iyo walkalaam aljaamic hadal wax kulminaya in la sii daayo oo la sheego huwa an yu'taa waa in markaa lala yimaado bikalaamin saalixin hadal ku habboon lian yutamasala bihi in lagu maahmaaho fii mawaatina kasiira goobo kala duwan in loo soo qaato hadal u munaasiba ayaa la sheegaya marka labada mid walba masalka iyo kalaam iljaamic wuxuu noqonayaa mid u munaasiba in munaasabaad kala duwan loo soo qaato waalfarqu baynahuma farqiga labada udhaxeeya ana alawala yakunu bacda beyt nooca hore masalku wuxuu noqonayaa in bayt ka mida ayuu noqonayaa wuxuu kaloo noqon karaa nasri buu noqon karaa yani markaa kelmad oo kooban ah oo lagu maahmaaho hadduu gabay yahayna bacda bayt buu noqonaya ka qawlihi layse takaxulu filcaynayni kalkaxali sida shaacirku hadalku yidhi layse takaxulu indhakuuladku lama mid aha ahaa filcaynayni indhaha markaa waxa weeye laga indhakuushaa oo indhakuul la mariyaa kalkaxali iska indhakuullaanta mid la mida maaha bimacnaa wuxuu tilmaamayaa dadka qaarkood baa dee iyagaan indha kuulanba ayaad waxaad moodaa madowga indhahooda yacni xirribahooda iyo markaa waxa weeye ilaahay ku abuuray inay indhakuul hadda soo marsadeen baad mooddaa indhakuul lamay marsane way iska indhakuulan yihin kaasoo kale waxaa la yidhaha waa kaxal waa mid waxa weeye qofka abuur isaga ah marka indhakuusha la ismarmariyaa oo indhaha la marmariyaa lama mid ahaa indhakuulaantii abuurka ahayde qofka ilaahay isaga indhakuulay e aad mar walba moodaysa inuu indhakuul hadda soo marsaday dee lama mid aha kan kale waxa weeye wakhti yarbu ku baaba'ay marku waxa weeye foollaqdo oo dhowr goor maydho waa ka baaba'aya laakiin kan kale kama baaba'ayo waa arrin khalqi ah marka wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal waxaa loogu maamaa waxa markaa ta ruuxu iska doondoonaya iyo iyo waxa markaa abiicada u ahay inay kala duwanta oo hmm. takhaluq iyo khuluq baa kala jira masalan qof baa wax laga yaabaa inay abeeca u tahay qofna waxaa laga yaabaa takhaluq inuu samaynaayo oo isku dadaalayo inuu abeeca isaga yeelo takalufayo isku dayayo ya marka atakhaluqu layse takhaluqu kalkhuluq takhaluqu khuluqa lama mid aha sida takaxulku aanu la mid ahayn kalka xaali aanu ahayn kaasoo kale wuxuu noqonaya irsaal masal waana shatra beyt wuxuu kaloo noqon karaa kalaam jaamic in la sheegayo wathani yakuunu beytan kaamilan kaasi wuxuu noqonayaa ka labaad beyt dhammaystiran ka qawlih waa kalaam buu u ka horena masalku u tusaalaynaya masal waa maahmaah kutubo badan bay culamadu amsaasha ka qoreen alamsaal lilmaydani alamsaal liayri yani kutubo badan amsaalaa jira amsaalucarab waa badan yihi wathani yakuunu beytan kaamilan ka labaad waa kalaamu ljaamice wuxuu noqdaa beyt dhammaystiran ka qowlihi ida jaءa muusa waalqa alcasa faqad batla asixru wasaaxiru wuxuu ihi shaacirku ida jaءa muusa markuu muuse yimaado waalqa alcasa ushana uu tuuro faqad batla asixru waa buray sixirku wasaaxiru saaxirkiina shayga baailkaa haddii xaq la qaabilsiiyo inuu markaa baailkii buraayo taasaa markaa waxaa loogu maamaaha aa loo soo qaata waa kalaam jaamic noocaasuu noqonaya siddeed iyo toban almubaalaqa nooca siddeed iyo tobnaad waxaa la yidhahdaa mubaalaqa la yidhaha ku xeeldheeraansho shaygii baa lagu xeeldheeraanaya huwa iddicaau buluuqi wasfin sifo in la gaadhay sheegashada la sheeganayo weeye mubaalaqadu fi shiddati adayga laga gaadhay wadacfi iyo taagdarridii laga gaadhay xaddan xad laga gaadhay xadkaasoo yabcudu fogaanayo baciid noqonaya aw yastaxiilu ama mustaxiil noqonaya bimacnaa shay baa lagu xeel dheeraanayaayo wax aan suuroobi karin oo mustaxiilba ah ayaa la sheeganaya mubaalaqo lagu xeel dheeraanaya daraaddeed ama mustaxiil ma ahee laakiin waa shay siday u dhacdaa ay yar tahay oo baciid ay tahay marka dhicitaankiisu waxaa la odhanayaa waa mubaalaga yani buuliqa fiihi shaygaa waa lagu xeel dheeraaday oo xad fog oo mubaalaqa a baa la gaadhsiiyey isaga haddaba waa la qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood waxaa loo qaybiyaa tabliiq iyo iqraaq iyo huluw tabliiq waa maxay wa tanqasimu alaaata aqsaamin wa tanqasimu waa qaybsantaa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood bay qaybsantaa tabliiqun maxaa kuu bannaan inaad tidhaahdo hiya tabliiqun wa iqraaqun wa huluwun ilaa marka cadadka lagu gaadhsiiyana waxaa ku bannaan tabliiqin wa iqraaqin wa huluwin inaad tidhahdo cala albadel tabliiqun saddexaasi waxay tahay waa gaadhsiin in la yidhahdo nooceedu weliba tabliiq loo istilaaxay in kaana dalika mumkinan caqlan wa caadatan shaygi waa suuragal oo mustaxiil ma aha laakiin waa baciid oo xagga caqliga suuragal buu ka yahay oo mustaxiilun caqlan ma aha xagga caadada iyo barashadana mumkin buu ka yahay oo ka suuragal marka xaggii caadada iyo xaggii caqliga labada mid walba mumkin buu ka yaho waa suuragal oo labada midna mustaxiilka ma aha laysa bimustaxiilin fi lcaqli walaa fi lcaada labada midna mustaxiil ku maaha laakiin nowcan maa bucdaa ku jira waa arrin fog aan qariib ahayn ka qowlihi fii wasfi farasin sida shaacirku hadalkuu yidhi weeye isagoo faras sifaynaya ayuu wuxuu yidhi idaa maa sabaqatha ariixu farat wa alqat fii yaddi riixi turaaba idaa maa saabaqathaa hadday la beretento faraskan ama geenyadan alriixu dabayshu hadday la baratanto farat way cararaysaa oo bimacnaa waa ka dheeraynaysaa buu ujeedaa geenyadan baa ka dheeraynaysa ama faraskan baa ka dheeraynaya dabaysha wa alqat fii yaddi riixi turaaba waxay ku tuuraysaa dabaysha gacanteedana atturaaba ciid bay ku tuuraysaa bimacnaa wuxuu uga jeedaa dabaysha horteedana ciid intay ku saydho ay xagga hore kaga soo saydho bay ka goosanaysaa dabaysha xaab ka soo qaadi mayso waa mubaalaga waxaa la ogsoon yahay in dabayluhu ka dheereeyaan fardaha ayaa la ogyahay haddaba caadatan ma mustaxiil ba maya waa mumkin caqlan wacaadatan caadatan laakiin waa baciid noocaasi wuxuu noqonayaa mubaalago in la yidhaahdo faraskan baa dabaysha ka dheeraynayo dabayshii intuu xagga hore ciid kaga soo saydho qoobka dambe ciidda markaa boorka uu duulinayo ku soo saydho ayuu ka goosanaya markaasaan dabayshu xaab ka soo qaadayn waa arin mubaalaqa ah waana nooca tabliiqa la yidhahda wa iqraaq noociisa labaad waxa la yidhaahdaa iqraaq baa la yidhahdaa iqraaq waa maxay kaannahu in la qarqinayo kale biyaha marka wax lagu qarqiyo oo yani markaa la liqsiiyo ayaa iqraaqa asaaratan la yidhahdaa marka mubaalaqada noocan iqraaqa la yidhahdaa waa maxay wa in kaana mumkinan caqlan laa caadatan waa hadduu shaygaasi suuragal yahay xagga caqliga laakiin xagga muctaadkee loo bartay iyo caadada loo bartay mumkin maaha yani waxa weeye waa mumkin waa suuragal xagga caqliga waxaa jira caqli iyo caada kala jiraan waxaa dhici karta shay caadada loo bartay inuu ku noqdo mid mustaxiil ah waan dhici karin laakiin caqlan ay suuragal tahay inaan u mustaxiil ahayn laakiin caqli ay suuragal tahay inuu dhaco marka caqligii xaggiisa waa ka mumkin laakiin muctaadka loo bartay mumkin maaha marka imkaankii baa kala duwanaanaya istixaaladii nisbadeedii baa kala duwanaanayso midna istixaaladu waxay u dhacaysaa biictibaari alcaqli midna waxay udhacaysaa biictibaari alcaada midna waxay udhacaysaa labadaba midna imkaanku wuxuu u dhacayaa labadaba waa saddex nooc saddex nooc ayuu noqonaya maalan ashyaada shayga muctaadan aan loo baran waxaa la odhanayaa waa mustaxiilun caadatan lakiin caqlan maaha iminka bini aadamku inuu duulo dee sida muctaadkee loo bartay caadada loo bartay waa mustaxiil soo maa waa waxaan suuragal ahayn laakiin muxuu mustaxiil ku yahay ma xagga caadada mise xagga caqliga ma xagga caadada xagga caqliga waa suuragal ilaahay dee inuu ka yeelo mid duulaya soo ma dhici karto wallahu calaa kulli shayin qadiir ilahay wax walba waa awoodaa ilaahay hadduu markaa doono wuxuu ka yeelayaa markaa insaankii mid duulaya ilahay awooddiisana waxba kuma ah marka waa mumkinun caqlan xagga caqliga waa suuragal laakiin xagga caadada iyo sida loo bartay mustaxiil weeye oo waxaan dhici karin caadada waa khilaafsantaha marka saasaa ashyaada qaar u kala duwananaya marka iqraaqa noocan ah mubaalaqadiisu wuxuu yahay mumkin caqlan xagga caqliga waa suuragal laakiin xagga caadada iyo muctaadka loo bartay oo mustaxiil ka qowlihi wanukrimu jaarana maadaama fiina waa nin faanaya wanukrimu jaarana waa sharfaynaa deriskayaga daama fiinaa intuu dhexdayada ku sugan yahay baanu sharfaynaa wanutbichu lkaraamata xayu maala karaamada waa raacsiinaynaa oo waa ka dabageynaynaa meeshuu u iishaba bimacnaa wuxuu tilmaamaya intuu nala joogo waa karaamaynana waa sharfaynaa markuu xataa naga tagana karaamada waa daba wadaynaa sharfistaanu sharfayno ayaanu daba wadaynaa markaasuu meeshuu u iishaba karaamadii waa la socota aanu karaamaynaynin ta noocaasi xagga caadada waa mustaxiil laakiin caqlan waa mumkin waa dhici karta marka noocaas waxaa la odhanayaa mubaalaqa weeye nooceeduna waa iraaq nooc kale haddaba ka daran noocaasi waa maxay waa nooca huluwiga la yidhi waa nooc ku talax tagi isagu ah intuu mubaalaqa tahay bay haddana noocu huluwi yahay waa in istixaala caqlan wa caadatan waa hadduu xagga caqliga iyo xagga barashada iyo caadada mid walba mustaxiil ka noqdo oo sina uma suuragal aha laakiin xagga caqligayna ka suuragal ahayn xagga caadadayna ka suuragal ahayn midnaba ka qowlihi sida macari ninkii la odhan jiray shaacirka ahaa hadalkuu yidhi oo kale weyi takaadu qisiyuhu min hayri raamin tumakkinu fii quluubihim nibaala takaadu suyuufuhu min hayri sallin tajidu ilaa riqaabihim insilaala wuxuu ihi takaadu waxay ku dhowaanaysaa qisiyuhu qaansooyinkiisu min hayri raamin ganis la ganay la'aanteed tumakkinu inay awoodsiiso fii quluubihim annibaala leebabka inay awoodsiiso inay ku dhacaan qalbiyadooda iyadoo qaansooyinkii aan laba kala jiidin oo cidku wax ku gantayba aynay jirin ayaa waxay ku siganaysaa inay qaansooyinkaasi iyagu markaa waxaa weeye qalbiyadooda leebabka ku ridaan oo deedna leebabka qalbiyada kaga dhacaan ma kartaa qaansada cidi kala jiidin inay leebkii riddo oo intay riddo weliba barta la eegato oo qalbiga markaysa markaa ay kaga riddo maya takaadu suyuufuhu waxay ku dhawaanaysaa seefihiisu min hayri sallin siibis galka laga siibay la'aanteed tajidu inay hesho ilaa riqaabihi min silaala yacani waxa weeye dusid ay u dusto gaadho qoorahooda ay gaadho bimacnaa seeftii aan galka laga saarin ayaa intayadu galkii ka baxdo inay markaa cadowga kaga dhacdo halkaa qoortoo kala jarto bay ku siganaysaa buuli cidina galka kama bixin labada mid waliba waa waxaan suuroobi karin waayo ficil kama dhici karo oo qaansada iyo seeftu inay keligood iyadoo cid ku dagaalamaysaa ayna jirin iyagu dagaalamaan bartii loo baahnaana ku dhacaan qoorta cadowgii jaraan wadnaha waliba kaga dhacaanoo meel kale ayna kaga dhicin halka naftu ka dhowdahay warankii halkaa kala eegtaan dee waxaan suuroobi karay waa mustaxiil xagga caadada iyo barashada loo bartay iyo xagga caqliga mid walba mustaxiil bay tay waxaa la odhanaya waa mubaalaqa mubaalaqadaas weliba waxaa weeye mubaalaqo nooceedu huluwi yahay marka labada arrin ee markaa uu sheegay labada mid walba waxay noqonaysaa mustaxiilun takaadu suyuufuhu min hayri sallin tajidu ilaa riqaabihim insilaala iyo beydka inoo qoray labada baydba wada socdeene waxay markaa noqonaysaa nooca laakiin waxa wanaajiyey oo quluwigan ka yeelay shay maqbuul ah ereyga takaadu inay gashay ereygaasaa wuxuu ka dhigay musawiq saaiq ka dhigay buu noqday markaase waxay noqotay waxaa ka dambeeya qariibu lwuquuc laa waaqican ficlan mid u dhacay maaha laakiin wuxuu u dhow yahay inuu dhaco xagga qur'aanka haddaynu ka tusaalayno yakaadu zaytuhaa yudii'u walow lam tamsashu naar zayd saytuunka markuu ilaahay sheegayay wuxuu yidhi yakaadu zaytuhaa geedkaa zayd saytuunka saliiddiisu wuxuu ku siganayaa yudii'u inuu iftiimo oo nuuro oo meeshaba nuuro oo iftiimiyo oo siraato walow lam tamsasu naar dabba yaanu taabanayn ma dhici kartaa zayd saytuunku inuu wax siraado meesha iftiimiyo iyadoon dab iman hal hada yumkin ma dhici kartaa maya marka wuxuu noqonayaa mubaalaqa laakiin musawiq waxaa ka dhigay yakaadu erayga ah waayo yakaadu waxaa la garanayaa shaygaasi inaanu waaqic ahayn ee laga tilmaamayo wuu ku dhowaaday inuu noqdo waaqic laakiin ma noqon ficlan ma noqono waa ku sigtay marka yakaadu baa musawiq ka dhigtay marka idan wuxuu noqonayaa nooca mubaalaqada ah ee weliba ghuluwigaabuu noqonaya haddaan yakaadu la gelin nooca mubaalaqada ee ghuluwiga ah wuxuu noqonayaa mid markaa aan fiicnayn buu noqonaya abunuwaas ninkii loodhan jiray shaacirka ahaabaa wuxuu doonay inuu ammaano boqorkii rashiid markaasaa wuxuu yihi waakhafta ahla shirki xataa inahu latakhaafuka nuطafu latii lam tukhlaqi wuxuuhi waxaad cabsi gelisay gaaladii baad cabsi gelisay buui xataa inahu latakaafuka iska daa wax kale waxaa kaa baqaysaa annuafu alatii lam tukhlaqi ya inta aynay markaa waxa weeye gaaladii abuurmin markay mani yihiin oo ay dhabarrada ku sugan yihiin bay kaasii baqayaa buuri welina ay noqon waxa la abuuray marka wuxuu ka dhigay shay waaqica inay tahay deeta noocaasi wuxuu noqonayaa khalaad laakiin waxa weeye takaadu hadduu gelin lahaa waxay noqon lahay shay maqbuul oo kale u noqon lahaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub